bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu waxaan sugahaynay kitaabkii riyaad الsaalixiin min kalaami rasuuli illaahi sala allahu alayh waalih wasalama sayidi alcaarifiin qaala alimaamu اnawowiyu raximah اllahu tacaala baabu fadli اlcibaadati fi اlharji <clears throat> wahuwa اlاkhtilaaطu wاlfitanu wanaxwuha baabu bayaani fadli lcibaadati cibaadadii fadligeedii cadayntiisii wuu u baab yahay fil harji la cibaadaysto waqtiga dadku ay isku dhex darmaan oo ay fitnada ku dhex jiraan wa huwa harjiguna meeshaan al ikhtilaatu weeyaan isku dhex daranka iyo walfitanu iyo fitanka weeyaan iyo wanaxwhaa iyo wixii lamid a meeshaan marka fitna iyo ikhtilaad ikhtilaad dadka umuurahoodii ay isku dhex qasmaan oo meel ay u baxaan waayaan xilliga ay waxaasi dhacaan iyo fidnada waqtigeeda iyo wixii lamida ayaa loo jeedaa meeshan harjiga alqatluna waa lagu fasiraa oo xadiid baaba nabiga sal ll ly oo ugu fasiray marka waqtiyadaas ay fidnada jiraan oo dadku umuurahooda saa isugu dhexyaacaan oo ay dagaalamayaan dhexdooda waqtiyadaas cibaadada la cibaadaysta fadliga ay leedahay caddeynteediiba u baabyahay qaala can macqil bni yasaarin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalii wasalama alcibaadatu fi lharji ka hijratin ilaya alcibaadatu cibaadada fi lharji waqtiga fidnada dhexdeeda la cibaadeysto ka hijratin hijro weeyaan ilaya aniga xaggayga loo soo hijrooday hijro yacnii aniga xaggayga loo soo hijrooday iyay la mid tahay marka sida ay u adag tahay oo ay u weyn tahay oo ay mashaqadaas faraha badan qofka u dulqaatay ajriga uu leeyahay si uu nabiga ugu nusreeyo sala allahu caleyh waali wasalam ajriga uu leeyahay oo kale ayay leedahay cibaadada la cibaadeysto waqtiga fidnada rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey alimaamu nawowi sharaxa muslimka waxa uu ku yidhi wa sababu kahrati fadli alcibaadati fiihi ana annaasa yakfaluuna canha wayashtagiluuna canha walaa yatafaraqu laha ila afraad ilaa afraadun waxa uu yidhi sababkeedana waxaa weeyaan oo ay cibaadadaasi u fadli badan tahay dadku way ka dhoohanaanayaan oo ay waa kasii jeedaan cibaadada xaggeeda waxa haysta dartii way ka shuqloomayaan mana u faaruq noqonayaan ilaa waxaa u faaruq noqonaya dad yar afraad ah mooyaane sidaas bay marka fadliga ku yeelatay rawaahu muslim marka waqtigu dadku ay isdhexyaacaasi taagan yihiin qofka ilaahay xusuusto oo cibaadada ku dadaalo ajri fara badan buu leeyahay xadiidka marktaas saa ayuu tilmaamay baabu fadli samaaxati fi lbayci waashiraai walahdi waalcaaai baabu bayaani fadli samaaxati samaaxadii fadligeeda caddayntiisiiba u baab yahay oo qofka inuu samxi ku dhaqmo iyo samaaxa filbaaci beeca dhexdiisa iyo washiraai iyo waxgadashada wal-akhdi qaadashada iyo walcataai waxsiinta siismada wa xusni alqadaa waxgudidda iyo wataqaadii waxgudsashada qofka waxgudidiisa iyo waxgudsashadiisaba in ay ku jirto saamaxaad iyo samxi wa irjaaxi lmikyaali miisaanka oo la rajaxo waxaa la beegaya wa irjaaxi lmikyaali aalatu baagga ama baagga oo la rajaxo walmiisaani miisaanka oo la rajaxo baaggii iyo miisaankii oo la rajaxo fadligeeda cadayntiisiiba u baab yahay waannahyi can itadfiifi iyo fududayn iyo khiyaanid baagga iyo miisaanka la khiyaana iska reebidda layska reebay caddayntiisii wa fadli indaari lmuusiri midka wax haystee tanaadka ah sugidiisa fadliga kusoo arooray ayb wa fadli indaari lmuusiri qofka wax haystaa sugitaankiisa cadayntiisiiba u baabya almucsira uu sugto iyo walwadci canhu wa fadli lwadci canhu ka dejin laga dejiyo qofka mucsirka ah mucsir waa qofkaan waxba haysanin ee deyntii lagu leeyahay hadda aan gacanta waxba ku haynin marka ninkii wax heli karo wax haystaba ee deyntaas isagu leh inuu sugto fadligeeda iyo in laga dejiyaba oo deyntii dhammaanteedba laga dhigo ama wax un laga dejiyo haba yaraadaan haddii la doono ilaa khayrku yaraan ma gale intaa ayuu u baabyahay marka fadliga ay leedahay ayuu u baabyahay baabkan qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi wamaa tafcaluu waxaad samaysaan oo min khayrin khayr ah fa ina allaha alle bihi ka aad samaynaysaan caliimun kii ku cilmi badan wa qaala tacaala alla waxa uu yidhi wayaa qowmi qowmkayow owfulmiki lmikyaala isagoo nabiyullaahi shucayb ka sheekeynaya iyo alla waxa uu yidhi wayaa qowmi qowmkayow nabiyullaahi shucayb baa dhahaya owfuu oofiya almikyaala baaga iyo almiisaana cabirka miisaanka bilqisti cadaalad ku oofiya walaa tabkhasuu ha baksinina oo ha nuqsaaminina annaasa dadkii ashyaaahum waxyaabahooda haka nuqsaaminina marka ashyaahum wuxuuda dadku waxay wuxuuda waa ma waxaad u beegeysaan idinka iibsanayaan waxaa kaley tahay dadka yacnii waxa ay ilaahay uu siiyey oo ay haystaan ha ka nuqsaaminina ayb waxyaaba fara badan baa marka meeshaa gelaya wa qaala tacaala alla waxa uu yidhi weylun lilmutafifiin weylun cadaab ama waadi naareed lilmutafifiina kuwa miisaanka fududeeyo ayuu u sugnaaday alladiina ida ktaaluu baa iskale cadaabkaas oo u sugnaaday kuwa beeganayo cala annaasi alladiina ida ktaaluu kuwa hadday beeganayaan cala annaasi dadka yacni ay kasoo beeganayaan yastawfuuna oofin dalbayaan wa idaa kaaluuhum hadday miisaamaan oy miisaamayaan aw amase wa kaaluuhum hadday beegayaan ow wasanuuhum ama ay miisaamayaan yukhsiruuna khasaarinayo oo dadka ka nuqsaaminayo alaa yadunnu miyounan malaynaynin oo uunan yaqiininaynin kaasi alaa yadunnu miyaanu malaynaynin ulaa-ika kuwaadaas annahum iyagu mabcuuhuuna kuwa lasoo saaraya inay yihiin liyowmin maalin loo soo bixinayo maalinka oo cadiimin weynin badan yowma maalin yaquumu nnaasu dadka ay kacayaan lirabbi alcaalamiin ay usoo kacayaan wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rajula ata nabiya sala allahu calayh waali wasalama ninbaa nebiga u yimid yataqaadaahu xaal uu ka gudsanayo isagoo markaa deyn uu nebiga kulahaa ayuu ka gudsanayay fa aqlada wou adkeeyey lahu isaga u adkeeyey fa aqlada lahu wou u adkeeyey warkii yacni marka adkayntan culimmadu waxay yidhaahdeen hada aliqlaadu almadkuuru maxmuulun calaa tashadudin fi lmudaalabati waxaa lagu xambaarayaa deyn dalbidda deynta uu dalbanaya ayuu aad iyo aad marka ugu adkeeyey gudsashadeeda iyo wixii lamid a ah lagu xambaarayaa min ayri kalaamin fiihi qadxun iyadoo markaas aanay jirin war yani hadal qadxi ah ayb aw ayruhu ama warkaas ee qadxi wax aan ahayn oo mimaa yaqtadi lkufra gaalnimo keenaya iyadoo aanay jirin yani waxaa lagu cambaaraya hadduu ninkan muslimba ahaa adkayntaanu inay tahay un deyn gudsashada wax ku tacalluqo inuu ugu adadkaaday uu ku ad adkeeyey ee aanay ahayn marka wax nebiga qadxi ku oo cay ku ah isaga ama ku ah wax gaalnimo markaa keenayo kufri keenayo hadduu muslim ahaa waa ninkan tashadud oo marka xagga deyn gudsashada abis baa lagu xambaaraa wailaa maxaa yeeley haddii ay cay soo gasho meesha ama ama shay kufri keenaya uu soo galo waa ku gaaloobaya taasna ayb waxaa kaloo suurtagala ah ninkan inuuba gaal ahaa yahuuddii madiine joogtay iyo wax lamida iyo waxyaabahaas inuu ahaa taana way dhici kartaa oo markaas de inuu ku adadkaado ama uu ku qallafsanaado baciid ma noqonaysa labadaas marka tawjiih baa ixtimaal baa ku jira meesha fa aqlada lahu yani wuu ku adadkeeyey adkeeyey oo ku ad adkaaday fahama bihi asxaabuhu nabiga asxaabtiisii baa hamiyeen ninkii inay wax ku dhuftaan ama waxyeelaan faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu waxau yihi dacuuhu iskaga tago daaya fa ina lisaaxibi alxaqi xaqa ninka u saaxiibka ah ee iska leh maqaalan buu leeyahay fa ina maqaalan oraah iyo hadal ayaa lisaaxibi alxaqi u ninka xaqa leh marka ninku hadday xoolo ka maqan yihiin oo xaq uu leeyahay hadal waa leeyahay oo ku saabsan inuu deyntiisa gudsado ayb marka waa in loogu dul qaataa qofka deynta leh hadallada adag iyo waxyaabaha marka uu dhahayo ayb uma qaala waxa uu yidhi acduuhu siiya sinan da siiya mithla sinihi da-diisoo kale ah ninkan marka nebiga qaalin geela ayuu ka amaahday marka wuxuu yidhi qaalin siiya qaalinkii aan ka deynsanay da-deeda oo kale leh qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow laa najidu ma helayno ilaa amthala wax ka habboon min sinihi da diisa wax ka haboon mooyaane wax kale ma hayno wax ka weyn unbaan hayna qaala waxauu yidhi acduuhu siiya fa ina khayrakum ka idinkugu khayrka badan ama kuwa idinkugu fiicani axsanukum weeyaan kuwa idinkugu wanaag badan qadaan xagga waxgudidda mutafaqun calayhi bukhaari muslim baa soo saaray xadiidka marka dhowr waxyaabood baa laga qaadanayaayo wixii uu u baabaystay oo ahaa waxusnu lqadaa'i wataqaadi waxgudidda iyo waxgudsashadaba in la hagaajiyo oo nabiga sala allahu caleyh waali wasalam ninkan waxgudidiiba u hagaajiyey waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka haddii qof uu deyn siiyo markaa deynta markuu u gudaayo wixii uu siiyey oo uga badiyo iyadoo aan shardi iyo wax shuruud ah jirin inay arinta aanay ribo ahayn oo ay bannaan tahay bal ay wanaagsan tahay haddii qof matalan uu amaah iyo wax ku siiyo isagoo waxba shardisanin ziyaado aanu shardinin haddii aad siiso wixii uu ku siiyey wax ka fiican ama ka badan ziyaad ziyaadadaasi marka riba ma aha xusnu taqaadii laakiin haddii shardi uu yimaado meesha oo ziyaado uu ku rabo deyntiisa ninkaasi waxay noqonaysaa ribo marka taasna sharcigu waa reebay oo meel aada u adag buu ka istaagay ayb waxaa kaloo laga qaadanayaa xadiidka in la kala amaahan karo xayawaanka xoole in la kala amaahan karo oy taasi marka ay bannaan tahay ayaa laga qaadanayaa wacan jaabirin radi allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu aleyh ali wasalama qaal nabigu uu yihi raxima allaahu allah u naxariisto rajulan qof samxan qof samxi ku dhaqma ah idaa baaca haddii uu waxgadayo qof yacni jilicsan oo samaaxo badan idaa baaca haddii uu waxgadaayo waida ishtaraa hadduu iibsanayo wax waxgadanayo waida iqtadaa hadduu wax gudsanayo rawaahu lbukhaariyu xadiidkanna marka macnihii tarjamada ayuu ka hadlayaa oo nebigu wuxuu u duceeyey qof samaaxa ku dhisan isaga dhan iyo saamaxaad idaa baaca haddii uu wax iibinayo isaga wa ida ishtaraa hadduu iibsanayo isaga uu soo gadanayo wa ida iqtadaa deyn uu dad ku leeyahay haddii uu gudsanayo rawahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa wariyey waxaana marka labada qolo wax iibsanaysa iyo kan wax iibinayo iyo midka wax gudsanayo kulligood samaaxa ayaa laga rabaa oo waxaa laga ilaalinayaa marka khallafsanaan iyo nin walba inuu isagu xaqiisa ku adkaysto iyo waxyaabaha wacan abi qataadata radia allahu canhu qaal alxaaris bnu ribciy ayaa la yiraahdaa magaciisa samictu rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam yaquul nabigu dhahayaan maqlay buu yidhi man sarahu qofkay farax gelinayso an yunajiyahu allahu alla inuu ka koriyo uu ka badbaadiyo min kurabi yowmi alqiyaamah maalinta qiyaamaha shidooyinkeeda iyo kurbooyinkeeda falyunafis can mucsirin falyunafis ha u fududeeyo oo ha ka fududeeyo can mucsirin qof mucsiro waxba haysanin aw amase yadac canhu ha ka dejiyo ayb falyunafis can mucsirin macnaheedu marka waxay tahay muddada ha u dheereeyo ha uu yacnii eh, eh, ha ka sugto waxaa kaloo macnaheeda lagu fasirayo haka fud yani ha ka faydaba qof mucsira murug haysay oo dayntu waa muruge haba ka dhaafo ama inuu ka dhaafo ama inuu markaa u murugtaa saa uga fudaydiyo kulligeed inuu ka dhaafo ama inuu wax ka dhaafo aw amase yadac canhu haka dejiyo oo deyntii uu ku lahaa wax haka dhaafo waxna markaa haka qaato rawaahu muslim marka shilinka uu ka dejiyo ajar badan buu ka helayaa ayb xadiidka marka waxau tusayaa isagana fadliga ay leedahayo kurbo maalinta qiyaamaha lagaa faydo aada iyo aaday u weynta hal kurbo oo lagaa faydo bal iskala dhaaf xadiisku wuxuu leeyahay min kurab yowmi alqiyaama qofkii rabo in laga faydo oo ilaahay inuu ka koriyo rabo murug murugaha maalinta qiyaamaha ah marka hal murug oo qiyaamo lagaa faydo ayaa waxweyn ku fadhiso wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal nabigu waxa uu yihi kaana rajulun nin wuxuu ahaa yudaayinu nnaasa dadka inuu markaasi wax deyminayo dadka ayuu la deyntamayey wa kaana yaquulu wuxuu dhahayay lifataahu dadka u shaqeeya addoommada iyo shaqaalaha u shaqeeya idaa atayta haddaa u timaado mucsiran qof aan waxba haysanin oo deyn ay cuslaysay oo aan waxba gacan ku haynin fatajaawaz canhu dhaaf ka dhaaf lacala llaaha alla wuxuu mudan yahay casa wajalla an yatajaawaza cannaa inuu annaga xaggeenna dhaafo falaqiya allaha allow la kulmay ninkii fatajaawaza canhu ilaahay xaggiisa waa dhaafay oo dunuubtiisii wuu dhaafay muttafaqun calayhi riwaayadka qaar waxay tilmaamayaan waa ninaan kheyrba samay jirin sida imaanaysameeshaan marka iyadana waxay tusaysaa kheyrka wadooyinkiisa iyo jidadka lagu gaaraa si u fara badan yahay waxaa weeyaan nina wuxuu jannada ka gelayaa ama maqfirada iyo dembi dhaafka uu ku helayaa mucaamalo wanaagsan uu dadka kula dhaqmay mid cibaadaad fara badan midba si dhinac cibaadaadkiibaa qaar ilaahay wax u kala fududaynaya nin cibaada ilaahay u furaya nooc cibaada mid mid kala ilaahay u furaya mid wax kale marka isku soo duubduub jannada waxaa lagu galaa bacda fadlillaahi waxaa weeyaan daacaadka oo qofku waajibaadka iyo inta kale waajibaadka oo wada guto uu awoodi karo wixii kale sunnooyin iyo daacaad kalena uu markaa baabkeeda furto xaaraantana ou ka haro oo uu iska ilaaliyo taasaa marka lagu galaa jannada ilaahay fadligiisa ka gadaale marka qofka suuqiisa isagoo jooga dukaankiisa u furan yahay ayuu janno ku raadsan karaa taas oo waa sidee mucaamalo wanaagsan yuu ugaga raadsan karaa ayb ayb marka wuxuu leeyahay kaana rajulun nin wuxuu ahaa yudaayinu nnaasa dadka inuu la deyntamaayo dadkuu deyn sii jiray wa kaana yaquulu wuxuu ku oranayay lifataahu yani adoomada ama shaqaalaha dhallinyarada u shaqayso meeshaa marka waxaa laga qaadanaa bay yidhahdeen addoonka ama qofka shaqaalaha in tasaruf la sii karo tasarufkaas la siiyana inuu ka badiyo intii la siiye ka badan inuu la yimaado ama uu tasarufa lama rabo sidan buu marka dhihi jiray idaa atayta mucsiran nin mucsir haddaad timaado fatajaawas canhu iska dhaaf xaggiisa waxba ha ka qaadin lacala allaha ilaahay wuxuu mudan yahay an yatajaawaza cannaa inuu naga dhaafo annaga xaggeenna ayb falaqiya allaha allow la kulmay fatajaawaza canhu ilaahay waa dhaafay xaggiisa waa iska daayey dunuubtiisiibuu ka daayey oo aan u qabanin muttafaqun calayhi can abi mascuudin albadriyi <coughs> radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama xuusiba rajulun nin ayaa la xisaabay oo lala xisaabtamay minmanna ahaa ninkaasoo minman ka mid ahaa kaana qablakum dadkii idinka idinka horeeyey falam yuujad lahu looma helin isaga min alkhayri khayrka xaggiisa shay-un waxba looma helin ilaa towxiid maahan dabcan oo haddii aslul ama towxiid ounan jirin janno ma galeen dembi dhaafna ma heleen in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa marka macnaha lagu xambaarayaa waxaa weeyaan falam yuujad lahu min alkhayri shay-un marka khayrkii waxba loogagama helin laakiin laa ilaha illa hudi waa haystay towxiidka dabcan ilaa anahu kaana intaa marka laga soo tago ilaa anahu kaana wuxuu ahaa isaguse yukhaaliqu nnaasa dadka inuu dheehayo dadka ayuu dheehayay ayb wa kaana wuxuu ahaa muusiran oo nin dadka marka ku dhex jiro ayuu ahaayo wa kaana wuxuuna ahaa muusiran mid xoola haysto tanaad ah wa kaana ya'muru khilmaanahu addoommadiisa ama shaqaalihiisa ilmihii dhallinyaradiisa yaryar ayuu wuxuu farayay an yatajaawazuu inay dhaafaan dhaafaanu iska daayaan can ilmucsiri qofka mucsirka waxba aan haysanin qaala allahu casa wajalla alla waxa uu yidhi naxnu annaga ayaa axaqu bidalika kaagaas kaga haboonaansho badan minhu isaga tajaawazuu canhu iska dhaafa rawaahu muslim waxay kutusaysaa marka sifo kasto oo wanaagsan oo tilmaam fiican ah inuu alla ugaga owleysan yahay makhluuq hadaana isaga nuqsaan ku noqonayn marka maqfiro iyo dembi dhaaf iyo qof la dhaafo waxaa ugaga owleysan allah subxaanahu watacaala ninkan marka ilaahay wuxuu uu dhaafay oo waxaa la yidhahdaa aljazaau min jinsi alcamal jazaa iyo abaalmarintu camalka jinsigiisa oo kale ayay ahaanaysaa oo adiga camalkaaga jinsigiisa lagugu abaalmarinayaa wacan cudeyfata radi allaahu canhu qaal uutiya allaahu tacaala alla waxaa loola yimid bicabdin addoon min cibaadihi addoommadiisa ka mida aataahu allaahu ilaahay uu siiyey maalan maal faqaala lahu waxa uu ku yidhi maadaa maxay baad camilta ku camalfashay fiduncamilta fashay fi dunyaa adduunyada dhexdeeda maxaa ku samaysay adduunyada dhexdeeda qaala waxa uu yidhi walaa yaktumuuna allaha xadiidaa aawgii marka waxa uu yidhi ama rasuulkiiba uu yidhi walaa yaktumuuna allaha ilaahay kama qarinayaan xadiidan sheeko ama war qaala waxau yidhi ninka yaa rabbi rabbigayow ataytanii maalaka maalkaaga ayaad iila timid oo isiisay fa kuntu waxaan ahaa ubaayicu nnaasa dadka mid la beectamo wa kaana min khuluqii dabcigaygana ah, wuxuu ahaa oo ka mid ahaa aljawaasu dhaafid wa kaana aljawaasu dhaafid waxay ahayd min khuluqii dabcigayga ayay ka mid ahayd fa kuntu waxaan ahaa atayasaru waan u fududeynayay cala almuusiri midka waxhaysto wa undiru waa u koranayo waa sugayay almucsira midka aan waxba haysanin faqaala allahu tacaala alla waxau yidhi ana aniga ayaa axaqu bidaa kan ku habboonaansho badan minka adiga kaaga habboonaansho badan tajaawazuu can cabdii addoonkayga u dhaafa faqaala cuqbat bnu caamir waxa uu yidhi iyo abuu mascuudin alansaariyu radia allahu canhuma haakadaa samicnaahu saasaan maqalnay xadiidkan aan u maqalnay min fii rasuulillaahi sal allahu caleyh waali wasalam nabiga afkiisa aan uga maqalnay rawaahu muslim wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu caleyh waali wasalam nabigu waxa uu yidhi man andara qofkii u korto oo sugo mucsiran mid mucsira oo aan waxba haysanin aw amase wadaca lahu u dejiyey adalahu llahu ilaahay wuxuu harinayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha wuxuu hariyaa taxta dilli carshihi carshigiisa hooskiisa hoosteeda ayuu hariyaa yowma maalin laa dil har uunan jirin ilaa dilluhu ilaa dillu carshihi carshigiisa hooskiisa maahane <clears throat> rawaahu tirmidiyu waqaala xadiidun xasanu saxiix wacan jaabirin radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh waali wasalama nabiga ishtaraa minhu uu ka iibsaday waxbuu ka iibsaday baciiran rati ayuu ka iibsaday marka wuxuu uga iibsadaa meeshii marka aan la sheegin riwaayada xadiidka marka waa soo gaabsaday alimaamu nawowi wuxuu uga iibsaday marka wuqiyado wuqiyado miisaan marka dahab ama fidaa ah buu uga iibsaday ayb fawasana lahu uu u miisaamay nabiga sala allahu alayh waali wasalam fa arjaxa miisaankii waa u raajixiyey waxba ugu daray waxaa weyaan marka nabiga sal allahu alay ali wasalam jaabir bin cabdillaahi buu ka iibsaday biuqiyatin uqiyado ayuu uga iibsaday uqiyadii marka waa la miisaamaya ama waa dahab ama fido miisaankii markuu saarayay waa u raajixiyey raajixintuna marka waxa ay tahay waxba ugu daray oo miisaankii marka dhankiisii ayuu xoogaa u yar badiyey ayb muttafaqun calayhi xadiidka bukhaari muslim baa soo saareen meeshanna marka waa meeshii uu yiri uu baabka kaga dhigtay wa irjaaxu lmikyaali wlmiisaan marka dadka wax iibinaya marka miisaanku inay xoogaa raajixin ay sameeyaan waan abi safwaana suweyd bni qaysin radia allaahu canhu qaal jalabtu ana wamakramatu lcabdiyu waxaan soo gelinay oo lasoo galnay ana oon keennay ana aniga iyo makramatu lcabdiyu bazan dhar min hajar ayaan kala soo galnay aan soo gelinay madiinay keeneen marka nacam dhar bay hajar ka keeneen madiinayna keeneen fa jaa-na nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigii baa noo yimid fa saawamanaa ou nala gorgortamay bisaraawiila ayuu nagula gorgortamay saraawiil ayb sarwaalkuna marka wax weyn weeyaan oo marka eh, lugo laga gashta leh Eh, kan hadda anaga aan naqaano marka bandaloon ayaa la yiraahdaa waa mid aada ciriiri u ah qofka ciriiri ku ah cowradiisa iyo xajmigiisi iyo waxa sawiro wa ah. laakiin midkan marka saraawiishan waa wax aada u waaweyn dhar marka luguhood lugihiisa uu aada u waaweyn yahay weeyaan meeshan kale marka hoosana uu aada hoos usoo jiro uu aada waasac u yahay wa cindii aniga agteydana wazaanun ayaa ahaa mid wax miisaamayay yaziinu biljri kilo iyo yani mushahar wax ku miisaamaya wa cindii agteyda wazaanun mid wuxuu miisaamo ayaa ahaa yazinu biljri kira ayuu ku miisaamayey nin yani marka shaqadaas miisaamidda ayuu sameynayay waxbuuna naga dadkii ka qaadanaya marka in shaqadaa lagu shaqaysan karo oo qof qaasimka iyo ninka wax qaybanayo iyo midka wasaanka ah iyo waxyaabaha inay marka ujro ku qaadan karaan shaqadoodaas ama xirfadoodaas faqaala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu waxa uu yihi lilwazaani kii wax miisaamaya uu ku yidhi zin warniyahu miisaan wa arjix raajixi ayb rawaahu abu daawuud watirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun saxiix waxaa laga qaadanaya marka rasuulka sala allahu alayh ali wasalam suuqa inuu galaayay waxa uu dooro uu iibsanayey ee waxa uu iibsanayay dadka uu mukhaaladaynayay rasuulka sala allahu alayh ali wasalam dadkii uu dhexgalaayay ee uunan ahayn qof markaa kibir badan oo meel keligii iska fadhiyo oo dadku ay wax iyagu un ay wax u keenaan oo iyagu isaga un ay u shaqeeyaan iyo sidaas ma ahayn <clears throat> shaqadiisa marka maalmeed isaga ayaa qabsan jiray nabiga sala allahu alayh ali wasalam waana tawaaduc <clears throat> kitaabulcilmi cilmigiiba u kitaab yahay yani kitaabu kitaabu lcilmi cilmigii masaa-ishiisiiba u kitaab yahay baabu fadli lcilmi cilmiga fadligiisa cadayntiisii wuu baab yahay cilmiga sharciga fadliga uu leeyahay la barto qaala allahu tacaala alla waxau yihi waqul waxaa tiraa rabbi yaa rabbi rabbiyow sidnii ii kordhi cilman cilmi ii siyaadiyo ii kordhi cilmi marka nebiga shay la amray inuu kororsiimadiisa dalba u raadiyo ma jiro ilaa cilmiga maahan wa qaala tacaala alla waxau yihi qul waxaa tiraada hal yastawii ma egyihiin alladiina kuwa yaclamuuna wax garanaya wax og iyo waladiina kuwa laa yaclamuuna aan waxba ogeyn ma egyihiin kuwaasi ayb kuwa ilaahay garanayo oo diintiisa yaqaano rasuulkiisii garanayo iyo kuwa aan waxba ogeyn intaa aan waxba ka garanayn isku mid miya waa maya ay laa yastawuuna masina waqaala tacaala alla waxauu yii yarfac illaahu ilaahay wuu koryeelayaa aladiina kuwii aamanuu rumeeyey minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin wuu koryeelayaa waladiina kuwa uutuu la siiyey alcilma cilmigana darajaatin ayuu koryeelayaa ilaahay muminiintii idinka idinka mida wuu koryeelayaa iyo kuwa cilmiga la siiyeyna darajaad uu kor u qaadaya meeshaa marka waxay ku tusaysaa muminka cilmiga leh iyo muminka aan cilmiga lahayn isku daraja ma ah <coughs> wa qaala tacaala alla waxau yihi inamaa yakhsha allaha waxaa ilaahay un ka cabsado min cibaadihi xaal ay addoommadiisa ka mid yihiin alculamaau culimada unbaa ka baqan ibnu cabaas waxaa la tilmaamay aayaddan inuu ku fasiray aladiina yaclamuuna ana allaha calaa kulli shayin qadiir culumada marka waa kuwa yaqaano oo og allah subxaanahu watacaala inuu wax kasta awoodo yani tilmaamaha alle iyo sifaatka alle kuwa yaqaano wyo ilaahay ka baqo maxaa yeele marka alle tilmaantiisa barato cadamadiisa iyo weynaantiisa hortaada imaanayso hadday cadamada alle hortaada timaadana <clears throat> waad ka xishoonaysaa inaad dembi kula dhiiratid allah <clears throat> subxaana wa tacaala <clears throat> walidaalika dadku markay dembiga ku jiraan xaalad jahli ah bay ku sugan yihiin allah subxaana watacaala marka wuu tilmaamay ayb inama tawbatu cala allahi ladiina yacmaluuna suua bijahaalati jahaalo iyay ku dhex jiraan iyo jaahilnimo marka ay dembiga sameynayaan cadamada allah marka xujbi iyo xijaab yaa ka saarmayo ayb markaasay ilaahay subxaana watacaala macaasi kula dhiiranayaan farad laga tago waajib laga tago iyo xaaraan la koro iyo waxyaabaha bay kula dhiiranayaan marka dadku ade qofkii marka haddii macrifo xilligaas marka macsida sameynaya macrifadii waa ka tegaysaa hadday usoo noqotana toobow ku degdegaya in aladiina itaqow idaa masahum daa'ifun min ashaytaani tadakaruu faidaa hum mubsiruun waikhwaanuhum yamuduunahum fi lgayi uma laa yuqsiruun marka ilaahay in la barto tilmaamihiisa iyo asmaadiisa iyo wax la barto ashrafu lculuum weyaan allah subxaanah watacaala asmaadiisa iyo tilmaamihiisa inaad barto saa ugu caabudid walilahi alasmaa lxusnaa fadcuuhu bihaa saa ugu barisid oo aa ugu caabudid isaga asmaadiisaas iyo tilmaamihiisa tilmaamaha alle iyo magacyada allana meesha laga bartaa haddaa ilaahay inaad barato rabto waxaa ka baran kartaa qur-aankii iyo sunnadii nebiga sala allahu alayh ali wasalam adoo u adeegsanaya fahamka asxaabu rasuulillahi ridwaanllahi calayhim wacan mucaawiyata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu waxa uu yihi man yurid illaahu bihi khayran yufaqihhu fi ddiin man qofkii yurid illaahu alla ou doono bihi isaga ou la doono khayran khayr ou la doono yufaqih fahamsiiye kasi siiyehu isaga fidiini diinkuu kasisiinaya uu fahamsiinaya muttafaqun calayhi ninkii ilaahay khayr la doono diinkuu fahamsiiya xadiidkan culamada shuraaxda waxay dhaheen manduuq iyo mafhuum buu leeyahay manduuqiisa waxaa weeyaan qofkii ilaahay khayr la doonay inuu diinta fahamsiiyo mafhuumka xadiidkana waxaa weeyaan qofkii ilaahay khayr uunan la doonin diinta inaanu fahamsiinayn ycrifhuna lama dhihin Eh, waxaa la yidhi marka eh, wuxuu garanayaa lama dhihin eh, waxaa la yidhi wuxuu kasisiinaya u fahamsiinaya marka fiqhi iyo macrifo labay kala tahay qofka isagoo macrifale baa laga yaabaa wax fiqiga inuusa u lahayn fiqhi aynaanu lahayn shaygaa uu garanayo marka waxa muhiimkaa waxay tahay qofku inuu garanayo fiqhi u leeyahay shayga gees walbaa marka ka fahamsan yahay walidaalika aimadii baa qaarkood salafka waxaa laga wariyey in ay yiraahdeen inta fiqi fuqaha iyo laysku sheegay ayaa waxa uu yihi hal ra-ayta faqiihan qatu war faqiih ma aragtayba yii faqiih adiga ma haysaayo ma aragtay faqiihu waxaa weeyaan qofkii alla ka baqaayo marka muxuu ka wadaa waa qofkii yani masaladana fahmay kuna camal falay kaasaa marka cilmi iyo camal qofku markuu isku haya ayaa fiqi uu leeyahay ayb marka qofkii ilaahay khayr la doono diintu inta fahamsiiyo ayaa dhaqankeedana uu sahlaa iyo ku dhaqankeeda muttafaqun calayhi ayb marka wuxuu tilmaamaya fiqiga iyo cilmiga fadliga uu leeyahay wacan ibni mascuudin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu waxa uu yihi laa xasada xasad ma jiro ilaa fitnatayni laba khasla dhexdood maahane xasadka marka alqidatu baa loo jeedaa marka majeersi wax lama jeerto ama qofka uu kamto ma jiro ilaa fitnatayni laba xaaladood dhexdooda mooyaane rajulun nin aataahu llaahu alla uu siiyey maalan maal nin ilaahay maal siiyey fasalladahu oo ku salladay oo ku diray calaa halakatihi maalkaa baabi-intiisa korkeeda oo ku diray filxaqi xaqi ku baabi nin ilaahay maal siiyey allana ouba ku salladay ninkaasi maalkiisa inuu xaqa ku baabi-iyo iyo warajulu nin aataahu llahu alla uu siiyey alxikmata xikmad uu siiyey qowlkii iyo camalkii waa isleeyihiin cilmigii iyo camalkii wixiina waa yaqaanaa wuuna ku camal falayaa <clears throat> fa isagu yaqdii bihaa iyada ayuu ku xukumayaa yaqdii buu xukumayaa bihaa bilxikmati xikmadiibuu wax ku xukumayaa wa waana barbarayaa dadkiiba uuna barayaa waa nin marka cilmi iyo camal iyo tacliim isku daray inuu dadkii wax baro isaga ku camalfalo wax uu yaqaano wixiina bartaba ka hor muttafaqun calayhi ayb xasadka la sheegayana marka waa majeersigaas ama kamashadaas waa qibdada weyaan ee xaasidnimadii ma aha qofku inuu tamaniyo nicmada qofka inay ka zuusho ma aha nicmadiisa inuu haysto waa rabaa laakiin wuxuu jecel yahay sidiisoo kale inuu noqdo allow yaa kaa dhiga ninkan sidiisoo kale is leeyahay wlmuraadu bilxasadi alqibdatu weeyaan wahuwa an yatamanaa inuu tamaniyo oo uu kamto milahu isagoo kale an abi muusa radi marka waa meeshan warajulu ataahu llahu lxikmata w meesha wax u keenay wacan abi muusa radi allahu canhu qaal qaala nabiyu sal allahu alayh ali wasalam nabigu waxa uu yidhi mathalu maa bacahani allahu bihi min alhuda waalcilmi mathalu maa kii mahmahdiisa ama tusaalihiisa bacahani illaahu alla uu soo diray bihi maagaba uu ila soo diray oo min alhuda hanuun iyo walcilmi cilmi ah mathalu maa kii tusaalihiisa bacahani llaahu alla uu ila soo diray bihi kaa igula soo diray uu igu soo diray min alhuda oo hanuuna iyo walcilmi cilmi ah kamathali mathali kaythin roob oo kale tusaalihii weeyaan roobka oo asaaba ardan dhul asiibay roob dhul asiibay ku hooray dhul fa kaanat minhaa fakaanat waxaa ahaatay minhaa min alardi dhulkii aaifatun qeyb dayibatun qeybtaasoo dayibatun wanaagsan qabilat ilmaaa biyaha aqbashay yaa dhulkii markaa ka mid ahaatay ayb fa kaanat minhaa daa'ifatun baa ka mid ahayd dayibatun dhulkaasi qeyb ayaa ka mid ah dhulka roobka uu ku da-ay dayibatun wanaagsan qabilat ilmaaa biyihi aqbashay fa ambatat dhalisay alkalaa caws yacni daaq dhalisay walcushba iyo caws alkathiira aada u fara badan wa kaana minhaa ajaadibu ayaa ka mida dhul balliyo ah gawaan ah amsakat ilmaaa biyihii celisay ayb amsakat ilmaa dhul adag oo gawaan ah oo biyihii markaa celisay fa nafaca allaahu ilaahay ku anfacay bihaa iyada uu ku anfacay annaasa dadkii fa sharibuu way cabeen minhaa dhulkaa xaggiisii bay ka cabeen biyihii ay celisay wasaqow way waraabeen wasaracuu xoolahoodiina waa waraabsadeen wasaracuu wayna beerteen <clears throat> ay bihaa biyahaasi ku beerteen wa asaaba daa'ifatan wa asaaba roobkii wuxuu asiibay daa'ifatan qeyb oo minhaa dhulkii ka mida ukhraa kale inamaa hiya iyadu waxay uun tahay qiicaanu qiicaanu dhul biyaha liqo dhul marka aan god ahayn oo siman biyaha la qaayo cusbooley laa tumsiku ma celinaysa ma an biyo walaa tumbitu ma dhalinaysa kala an daaq fadalika kaagaasi mithlu man qof weeyaan oo kale faquha gartay fii diinillahi ilaahay diinkiisa gartay wanafacahu fadalika kaagaasi mathalu man qof tusaalihiis weeyaan faquha qof fiqhi leh noqday fii diinillahi ilaahay diinkiisa dhexdiisa ayb wanafacahu uu ku anfacay maa uu alla ku anfacay bacahani illaahu bihi alla uu ila soo diray facalima bartay oo yacnii ogaaday wa callama dadkiina barbaray wa mathalu man qof weeyaan tusaalihiisa lam yarfac aan kor ugu qaadin bidaalika kaagaasi ra-san madaxba aan kor ugu qaadin tusaalihii weeyaan kaasna walam yaqbal aan aqbalin hudallaahi ilaahay hanuunkiisa alladii ursiltu bihi kaasoo la ila soo diray muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa soo saareen xadiidkan xadiid aada u weyn weeyaano cilmiga nebiga ee waxyiga ku yimid ayaa wuxuu tusaale uga dhigay roob waxaa laysku shabahay roob soo roob da-ay iyo waxyigii roobku wuxuu iyo waxaa roobku waa waxyigii baa lagu shabahay dhulkiina waxaa lagu shabahay dadka qulubtooda dadku marka isku wada mid maaha ayb roobka dhulka dhul ayuu ku da-aa dhulkii wuu kala noocyo duwan yahay mid waxaa weeyaan roobku markuu ku da-o biyihii intay galaan ayaa daaq ka soo dhasha iyo beero mid waxba kama soo dhashaan laakiin waa balli oo gawaan biyihii waa celinayaa dadkiibaa marka ka dhaansado xayawaankiibaa ka cabo xoolihii baa laga warabsadaa midna waxaa weeyaan waxna ma soo dhaliyo waana laqaabiyaha waxna ma soo dhaliyo waxba laguma hayo dadkiina marka waxyigu uu yimaado quluubtoodu sidaasoo kale kala tahay oo ninna waxyiga qalbigiisiibuu gelayaa wixiibuu ogaanayaa haddana waa wuu barayaa dadkiibuu barayaa wawixiibuu ogaanayaa waxyigii waa fahmayaa waa ku camal falayaa dadkiina waa barayaa kaasi marka waxaa kaloo la yiraahdaa dhulkaas koowaad kaasaa la tusaalaa ah ayb waxaa kaloo la yiraahdaa ama la tilmaamaaba qofka aayaadkii iyo axaadiidtii inta xifdiyey macaanidoodii iyo axkaamtii sidii looga istimbaadi lahaa ilaahay waafajiyey waafajiyeyo garansiiyey hooyankaas waa dhulkaasuu la tusaalayaa biyaha galeen wax soo dhaliyey ninka kale isagu waxyigii qalbigiisii ou galay xifdiyey laakiin aan istimbaadkii axkaamtii waxaan uu xifdisan xifdisanyah waxyi ah sida axkaamta yowmiga ee maalin walba soo marayso looga istimbaadi lahaa loogala bixi lahaa waxyigaa intuu kala soo baxo axkaam inuu kala soo baxo oo uu ku dabaqo waaqiciisa ayaa ku adag laakiin muxuu sameynaya dadkuu barayaa qur-aankii waa dadka matalan macalimiinta qur-aanka xifdisan dadka axaadiidta iska xifdisan laakiin macaanidooda aan wax badan ka fahamsanayn waxaa weye ninkan qur-aankii buu dadka si fiican u baraya kii uu baray baa laga yaabaa inuu isagana dadka sii baro ama uu sii wuxuu uu noqdo qof markaa caalim faqiih ah inuu noqdo kaasina marka wuxuu la mid yahay <clears throat> biyahaas dhulka balliyaday gawaanada ku jiraan dhulka isagu kama faa-iideysaninoo waxma soo celinin laakiin dadkii baa ka faa-iideysteen oo waa laga dhaansaday ninkanna marka biyaha dhulkaa biyaha ku jiraan laga dhaansadoo kale waayo qalbigiisa waxyigaa ah uu xifdisan yahay ku jiro ayay dadku ka baranayaan walow isagu yaysanba axkaamtii iyo istimbaadkii iyo yaanu sahlanaanin isagana khayr unbuu leeyahay markaa kan kale waxaa weeyaan ibnu xajar wuxuu ku sheegay laba daa'ifaba inay isla soo gelayaan midkan wa man lam yarfac bidalika ra-san walam yaqbal huda allahi aladii ursiltu bih labada qole soo gelaysa waxay tahay dadka aada cawaamta u ah oo furuudul acyaankii laga rabay xataa aan fahmaynin oo waxba ka garanaynin laakiin iyagu muslimiin oo axkaamtii aqbalsan oo aan diidanayn waa lagu macneeyaa waa dad aan waxyigii korba ugusoo madax ugu soo qaadino inay bartaanba aan aada aanba ku dadaalin waxaa kaloo soo gelayo yidhi qofka gaalka ah ee isaga waxyigiina aan u jeesanin xaggiisa aqbalinna oo qabuulkii laga waayey labadaas qolaa isla soo gelaysa marka midkan dambe sidaasuu tilmaamay marka qofka inuu iska ilaaliyo kuwa dambe inuu noqdo inuu aada isaga ilaaliyo xadiidkana marka waxaa kusugan fadliga cilmiga uu leeyahay <clears throat> wacan sahli bni sacdin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi waalihi wasalama qaala licaliyin cali wuxuu ku yiri radia allahu canhu fawallaahi baan ku dhaartee la-an yahdiya allaahu ilaahay inuu hanuuniyo bika adiga sababka uu ku hanuuniya rajulan qof waaxidan oo hal ah khayrun laka ayb khayrun laka way ku kheyr badan adiga min xumri nnacami xoolaha kuwooda gudguduudan geela kiisa gudguduudan waa kaaga kheyr badan tahay muttafaqun calayhi marka xadiidkan marka fiiri alimaamu nawowi baabu fadli lcilmi buu ku keenay maxaa yeele qofka qof uu sababkii ku hanuunayo waa qof wax yaqaano oo diinta gudbi karo oo wax uu gudbinayo fahamsan sida uu u gudbinayo fahamsan marka qofka caalimkaa fadlibaa ugu sugan meeshan halkii qofo oo waxbaro oo u u soxo diinta oo u saxo ama qofuu soo islaamiya ha noqdo ama qof wax ka qaldanaayeen oo u saxay ee markaa ku hanuunay ha noqdo wuxuu kaaga kheyr badan yahay buu yidhi xoolaha kuwa ugu qaalisan carab agtooda geela ugu qaalisanaa weliba kiisa gudguduudan marka meeshan kelmadana khayrun laka min xumrin nacam weyaan miimku waa reeban yahay dadka waxay u aqriyaan min xumurin nacam min xumurin nacam xoolaha dameeradooda waa disaal a dhaho lianna xumur waa jamcu ximaar marka macnuhuna sidaas ma aha ayb min xumri nacami waa xoolaha kuwooda gudguduudan marka nimka waa reeban waa reeban yahay kuwooda gudguduudan waa geela marka carabtu kaasi aada u jeclay iyadaas ayuu marka wax ku fahamsiinayaa nabiga sala allahu alayh ali wasalam fa wallaahi la-an laamkuna waa kordhigan yahay la-an yahdiya allah lan ma aha la-an yahdiya allaahu alla inuu hanuuniya bika adiga sababkaa rajulan qof uu kusoo hanuuniyo waaxidan oo hal keliata ah hal qof yani ayb inuu alla sababkaa kusoo hanuuniyo khayrun laka way ku khayr badan tahay adiga maxay kaaga khayr badan tahay min xumri nacami xoolaha kuwooda gudguduudan muttafaqun calayhi wacan cabdillahi bni camr bni alcaas radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama qaal nabigu waxau yihi balliquu canii walow aaya balliquu gaarsiiya canii aniga xaggayga iga gaarsiiya walow aayatan aayad ba ha ahaateen balliquu canii xaggayga ka gaarsiiye walow aayatan wax aada gaarsiinaysaanba aayadba ha ahaadeen shayga wax aada gaarsiinaysaan aayadba ha ahaato bacda low kaanadii isimkeedaa la goy jira nacam sida qaalibka taasoo kale marka meesha walow aayatan ayb walow kaana haba ahaada shayga aad dadka soo aada gaarsiinaysaan xaggayga aada ka gudanaysaan aayatan hal aayadba ha ahaado markaataa waxay kutusay cilmiga fadligiisa maxaa yeelay qofka inuu aayad gaarsiiyo qof kale horta aayadda inuu yaqaano ayb xadiidka inuu yaqaano macnaheeda inuu fahamsan yahay ayb waxadiuu can bani israaiila waxadithuu ka sheekeeya can bani israaiila reer bani israiil ka sheekeeya ayb walaa xaraja wax dembiyana korkiina ma ahnin saddex tafsiir baa ugu waaweyn meeshaan marka waxadithuu can bani israiil reer bani israiil xaggooda ka warama cajabiyadii iyo qisaskii iyo wixii ku dhacay dad cajaa-ib badan waaye ka sheekeeya ayb wixii marka run ood ka ogtihiin oo sharcigu idinkaga sheegay ama la idinkaga diinta waafaqsan walaa xaraja wax dembiyana ma ahaanin calaykum dushiina anlaa tuxadisuu canhum inaydnan ka sheekaynin marka xadiuudii hore amaray ahayd si aan loogu qaadanin amar waajib ah ayaa walaa xaraja la daba dhiga wax dembiya ah maaha inaydnan ka sheekaynin sidaas waa lagu fasira waa lagu macneeyey xadiidka weji labaad waxaa weyaan imaam maalik xadiidkan wuxuu ku macneeyey almuraadu jawaasu taxadusi canhum bimaa kaana min amrin xasan amaa maa culima kadibuhu falaa waxa uu yidhi wixii beentiisa la ogaado maya ma laga sheekey karo kuwaas ka sheekeeya ma aha ka sheekeeyana la leeyahay waxa ay tahay waa wixii wanaagsan umuurihii wanaagsan oo sharcigu xusnigooda uu ka marqaati kacay amaa wixii been inay yihiin aan ogsoonnahay in la sheega maaha aha imaamu maalik saasuu yidhi isaga alimaamu shaafici waxa uu yidhi min almacluumi ana anabiya sala allahu alayh ali wasalam laa yujiizu ataxadutha bilkadibi waxaan ogsoonao macluum iskaa nebigu inuusan banaynaynin inuu amro iskaba dhaaf inuunan banaynaynin wax in lagu sheekeeyo been in lagu sheekeeyo inuusan banaynaynin waa ognahay falmacnaa marka macnuhu waxaa weya xadituu can bani israaiila reer bani israiil ka sheekeeya bimaa laa taclamuuna kadibahu bimaa laa taclamuuna kadibahu wax aydnan ogeyn beentiisa shayga yani inuu been yahay haddaydnan ogeyn ka sheekeeyaa laga wadaa laakiin hadduu inuu been yahay a ogtihiin maya ha ka sheekaynina markaas ayb wa amaa maa tujawisuunahu falaa xaraja ayb calaykum fi taxaduthi bihi wa amaa maa tujawisuunahu wixii aada markaa ixtimaal u geli karo oo is leedihiin ama runta amay been tahay iyana wax dembiya maa korkiina inaad ku sheekaysaan ood xaggooda kaga sheekaysaan ayb saasuu isaga sheegay macnihii imaam maalik buuna u dhow yahay wa nadiiru qowlihi idaa xadatakum banuu israa'iila falaa tusadiquuhum walaa tukadibuuhum macnahaas oo kale ayuu marka leeyahay saasuu tilmaamay wixii idinku marka beenba inuu yahay aysnan ogeyn ka sheekeey ku sheekeeya laakiin waxa aada ogtihiin inay been tahay ha ka sheekaynina macnaheed marka aada saddexdaas man ayaa iyo ka badan baa ku jirta saddexdaas baas ugu dhow <clears throat> waxadithuu can bani israaiila waxadithuu can bani israaiila ka sheekeeya reer bani israaiil walaa xaraja wax dembiyana korkiina ma ahaanin waman kadaba calaya qofkii aniga korkeyga ku been abuurta mutacamidan isagoo u qasdayo kas ugu been abuurto falyatabawa ha diyaarsado maqcadahu meeshuu ka fariisan lahaa min annaari naarta u ka fariisan lahaa rawaahu lbukhaariyu xadiidkana marka waxuu tusayaa khatarta ay leedahay in nebiga lagu been abuurto qofka weliba isaga u qasdaya dembigan weyn baa ku jira walidaalika saxaabada iyagoon u qasdayninba ayay in badanoo kamid ah xadiid iska dhaafeen zubayr bnulcawaam ayaa kamid ahaa waxaa la layidhi adiga nebiga intaasoo meel walba waa la joogi jirtay waxaa la weydiiyey maxaa kugu dhacay oo axaadiistaada ay u yar tahay markaasuu wuxuu yidha ma ahayn inaan ka maqnaa rasuulka sal l slam waa la joogay majlis walbo laakiin waxaan maqlay isagoo dhahayo sidaan man kadaba caleyhi mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar qofkii ani igu been abuurto isagoo uu qasdaayo kas igugu been abuurto meeshuu naarta ka lahaa diyaarsado marka taas si aanay iigu dhicin salaamada ayuu doortay marka daana marka waxaad arkaysaa qof wax ku qasbaayaba iyadoon jirin oo dad culamaa ay joogaan ama dad yaqaano diintii ay fadhiyaan ayuu masaajid ka istaagayaa wax allaale wuxuu doonuu sheegayaa qaala rasuululahi qaala rasuululahi qaala rasuululahi buu daldalaya mana oga waxa inuu nabiga yiri iyo inaanu dhihin marka in layska ilaaliyo aada u khatar u yahay <clears throat> cumar aada buu saxaabada oo saxaabada abuu ka canaana jira inay badiyaan arrimahaasoo kale waad ogsoontihiin abuu muusa alashcari marka usoo galay usoo gargaraacay uu yiri saddex jeer intuu istiidaan weydiistay oo iska laabtay markaasuu wuxuu yidhi cumar waa mashquulsanaay eh, miyaanan goor dhoweyd maqlaynin codkii eh, cabdullahi ibnu qays abuu muusa alashcari markaasaa layidhi ha ii keen waa loo keenay maxaa kugu dhacay nabigan waxaan ka maqlay buu yidhi ida stadana axadukum halaaan midkiin hadduu saddex jeer idin dalbado falam yudan lahu aan loo idmin falyarjic ha iska laabto oo kamaa qaala sala allahu alayh ali wasalam markaasuu wuxuu yidhi markhaatiba ii keenaysa haddii kale waa ku xanuujinaya waa baxay isagoo argagaxsan ansaar meelay fadhiso u tegay markaasuu u sheegay abu saciidin alkhudri baa raacay oo u markhaati kacay marka macnaha cumar ma ahayn hal saxaabi waxa uu soo sheego waa been oo lama qaadanayo ma ahayn macnihiise macnaha isagaaba sheego waxa uu yidhi inamaa aradtu tathabuta aniga in wax la hubsado oo xadiidta nebiga aada layskaga hubiyaan doonay mar kalena wuxuu yidhi waxaan arkay dadku inay ku degdegayaan rasuulkaa yiri rasuulkaa yiri marka arrinkaa inaan marka aada u hubiyo oo dadku inay arrin weyn arrinkaa uu yahay aan tuso sidaas baan rabay macna saasana wuu sheegay ayb rawaahu lbuhaariyu buhaari baa xadiidka wariye can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula llahi sala allahu alayh ali wasalam qaal nebigu waxauu yihi man salaka qofkii qaada dariiqan jiid yaltamisu isagoo magxaal uu raadinayo fiihi wadada dhexdeeda cilman cilmi uu ku goobayo ku raadinayo sahala allaahu lahu alla wuxuu u sahlaa isaga dariiqan jid buu u sahlaa ila aljannati jannada intii ka ah. wada janno jannada geysa ayuu u fududeeyaa u sahlaa rawaahu muslim maxaa yeele qofka siduu sharciga cilmigiisa u dalbayo wixii ka xaaraana wixii u xalaala buu ogaanayaa waxaasi markuu ogaado oo dariiqeeda qaadana jannaduu ku galaa rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey wacanhu canhu aydan radia allahu canhu isla abi hureyra waxaa laga wariyay ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalama qaal man dacaa ilaa hudan hanuun qofkii ugu yeera dadka man dacaa qofkii u yeera annaasa dadkii ilaa hudan hanuun ugu yeera intii ka ah kaana lahu wuxuu lahaanayaa oo u sugnaanaya min alajri ajriga xaggiisa mithlu ujuuri man qof ajaryaalkiis oo kale tabicahu isaga raacay qofka isaga raacay ajarkiisii oo kale ayuu yeelanaya laa yanqusu xaaluuna nuqsaamaynin dalika kaagaasi min ujuurihim ajaradooda shay-an waxba aanu ka nuqsaaminaynin laa yanqusu xaal uuna nuqsaaminaynin dalika kaagaasi min ujuurihim iyaga ajaradooda shay-an waxba uuna ka nuqsaaminaynin kuwaana ajarkoodii waa helayaan kuwaanna waa helaya ajarkiisa rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey xadiidkana marka cilmiga iyo cilmiga nashrintiisa faafintiisa kheyrka iyo wanaagga ku jira ayuu tusayaa wa canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam wuxuu yihi nabiga idaa maata bnu aadama bani aadamka haddii uu dhinto riwaayada marka muslim idaa maata alinsaan ayaa riwaaya kale lafdigeeda u ah idaa maata bnu aadama bani aadamki haddii uu dhinto inqadaca camaluhu camalkiisii waa go-ayaa yani kii isaga uu samaysanayo waa go-a markaas ilaa min talaatin saddex maahane sadaqatin jaariyatin sadaqa jaariya oo socoto sadaqada jaariyada marka musxaf la waqfo iyo ceel la qodo oo dadka loo waqfo iyo meel dadka yani eh, masaajid la dhiso iyo waa fara badan yahay awqaafta macaanidiya ow amase cilmin cilmi cilmiga oo yuntafacu bihi lagu intifaacdo cilmi lagu intifaaco ayuu dadkii baray ayb waxaan dhan marka waa kasabkiisii wax un kamid a ah. ow amase waladin walad saalixun suuban oo wanaagsan oo yadcuu lahu isaga usoo duceeyey walad saalix usoo duceeyey ayb ducadii marka inay gaarayso rawahu muslim muslim baa xadiidka wariyey wa canhu radi allahu canhu qaal samictu rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalam yaquul nabigaan maqlay oo dhahay addunyaa malcuunatun adduunyada waa tu la lacnaday oo raxmaddii alle laga fogeeyey malcuunun ku la lacnaday weeyaan maa waxa fiiha dhexdeeda ahaaday oo waa maxayn mimaa yushqilu can illah adduunyada waxa ku dhex jirana waa la lacnaday oo ah waxa qofka ilaahay ka shuqliyo ilaa dikr allah ilaahay dikrigiisa mooyaane tacaala ilaahay waa sareeyey <clears throat> waana sareeyaaye ilaa dikr allaahi tacaala ilaahay dikrigiisa maahan iyo maa walaahu wixii la xiriiro dikriga alle ilaahay xuskiis iyo wixii xuska alle la xiriira mooyaane wa caaliman iyo mid caalima maahan iyo mutacaliman mid waxbaranay baranayo wa caaliman mid waxbartay bartayo caalima iyo mutacaliman mid wax ayb rawaahu tirmidiy waqaala xadiidun xasanun ayb qowluhu wamaa waalaahu ay daacatullaahi ilaahay daacadiisa dikriga alle daacada alle ayb halkana marka waxaa weyaan marka waa caaliman wa mutacaliman baa maxalushaahidkiisa u yahay ayb wabilah towfiiq sal allah wslam alaa nabiyina mxamedi wala ali